alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbaalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin mawduuca inoogu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa annaaqidu taasic waa ka hadallay mawduucana waa sharaxnay risaaladda nebi maxamed sala allahu alay wasalam caam tahay oo dadkao dhan loo soo diray oo cid ka bixi karto shareecadiisoo khilaafi karto ay u bannaan aynay jirin ee cid kastoo ay soo gaadhay shareecadaasi ay waajib ku tahay inay raacaan oo u hoggaansamaan waa caddaynay nusuustii adiladana waa sheegnay ijmaacyada culammada qaarkood ay soo naqliyeenna wax ka mida waa tilmaanno waa sheegnay waxaa jira hulaatu lmutasawifa suufiyada kuwooda talax tegay qaar ka mid ah ayaa waxay u deliishadeen qofku inuu gaari karo yaqiintiisu markay dhammaystiranto kaamil noqoto heer ay takaaliifta iyo waajibaadka yacni dhammaan ay ka dhacaan waxay si xaqdarra a u deliishadeen aayadda allah u yidhi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbiga caabud ilaa yaqiintu kuu imanayso rabbiga caabud waxay ka daliishanayaan yaqiinta dhammayska tiran markaad gaadho cibaadadii way kaa dhacaysaa oo takliif kuma saara aayaddana nebiga calayhi salaatu wasalaam buu allah kula khitaabay nebiguna marnaba cibaadada kama tegin cibaadaadka mar walba waa laasimayo waa la imanayey kamaalka yaqiinta uu gaadhayna cid gaadhay ma jirto marka mar hadday caynkaa tahay waxaad garanaysaa muraadka aayadda looga jeeday inaanu sidaa ahayn wakadalika saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam kuwii ugu sii fadliga badnaa yaqiinta yacni saalixiin aan nebiye ahin ay gaadhaan heerka ugu dambaysay ka gaadheen abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo baaqi alcasharati almubashiriina biljanna haddana maca daalik iyagoo yaqiinta iyo kamaalka yaqiineed ee cid aan nebi ahayni gaadhi karto heerkii ugu dambeeyey ay ka gaadheen iyo haayadii ayaa haddana maca daalika cibaadaadkay laasimayeen takaaliifta sharcigaana waa ku camalfalayeen marka muraadka aayadda looga jeeda ma aha yaqiinta in laga tilmaamayo adigoo nool yacnii yaqiin dhammaystiran haddaad gaadho yaqiintaadu xoog badato cibaadada ka tag macnuhu ma aho sidaa loogama jeedo ee yaqiinta waxaa looga jeeday geeridaa looga jeeday xataa ya'tiyaka alyaqiin waxaa macnaha aayaddu u dhacay rabbiga caabud ilaa yaqiinta geerida ay timaado geeridu ilaa ay kuu timaado waayo geeridu waa yaqiino waa hubaal cid waliba waa yaqiinsan tahay xataa gaalada de inay dhiman doonaan waa yaqiinsan yihiin waa arrin la hubo markaa yaqiin geeridaa lagu magacaabay hataa aayadda kale ay ku soo aroortay allah inuu yidhi isagoo ka warramaya hadalkay ahlu naarku odhan doonaan xataa ataana alyaqiin yacnii saasaannu ku sugnayn inaannu xumaantaa ku jirno iyo gaalnimadaa iyo beenintaas iyo fisqiga iyo xumaanta ilaa yaqiintii noo timi bimacnaa geeridii noo timi maa salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nucimu almiskiin wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunna nukadibu biyowmi addiin xataa ataana alyaqiin yaqiinta u timi maxay ahayd geeriday ahayd marka geerida yaqiin lagu magacaabay wakadalika axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixana waa ku soo aroortay sida xadiidka bukhaariga ama huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih wa inii la arjuu lahu alkhayr xadiidkii cuhmaan ibn madcuun waxa uu sheegaayey in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ama huwa cusmaan miyaa cusmaan ibn madcuun faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih yaqiintii baa u timi xagga rabbigii uga timi yacnii geeridii baa u timi wa innii la arjuu lahu alkhayr anna khayr baan u rajaynaya marka alyaqiin waa geerida shaykhulislaam ibnu taymiyah waxauu yidhi faama an yudanna ana almuraada ucbudhu xataa yaxsula laka iiqaan uma laa cibaadata fahada kufrun biitifaaqi a'immati almuslimiin in loo maleeyo miyaa muraadku inuu yahay rabbigaa caabud ilaa markaa yaqiinsadka aad yaqiinsanaysaa ay ku timaado oo yaqiintu ku dhammaystirmayso dabeedna cibaado ka dambaysaa ma jirto taasi waa gaalnimo a'immada muslimiintoo dhan baana isku waafaqsan inay gaalnimo tahay hadalkaasi wuxuu ku suganyay majmuuc fataawaha mujaladka koob iyo tobnaad afar boqol toban iyo sagaal ilaa afar boqol iyo labaatan waxaa laga yaabaa bacdu alikhwa inay ishkaal geliso aayadaha ilaahay si gaara ah u amray nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu cid gaara ah u digo wa andir cashiirataka alaqrabiin allah wuxuu yidhi u dig cashiiradaada iyo qaraabadaada dhowaanshaha badan u dig litundira qawman maa undira aabaa'uhum fahum ghaafiluun aayadaha laga qaadan maayo in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu inay khaas tahay faa'iidayn mayso aayaadkaasi waxay sheegayaan sida ibnu kasiir kuba tafsiirkiisa ku sheegayo annidaaratu alkhaasa annidaarat alkhaasatu laa tunaafi annidaarata alcaamma digitaanka khaaska ah oo cid si gaara loogu digayaa diidi mayso digitaanka caamka ah oo si guudna loogu digaayo dadkao dhan waxaa laga tilmaamayaa yacnii khaas yeelista iyo caam yeelistu isma diidayaan waxaa laga tilmaamayaa dadkao dhanna u dig kuwana si gaara ugu sii dig si gaara ugu dig waa takhsiisun bacda tacmiim waa khaas yeelis la khaas yeelaayo cid markii la caam yeelay dabadeed alcallaama ibnu naasir assicdi waxau odhanayaa hadal macnihiisu yahay labadu isdiidi maayaanoo ixsaanka caamka ah iyo ixsaanka khaaska ah isdiidi maayaan oo haddii la yidhaahdo yacni dadka ha loo ixsaan sameeyo oo wanaaga ha loo falo haddana la yidhaahdo qaraabadaada si gaara ugu ixsaan samee ma isdiidayaan haddaad ixsaankii si caama u amarto haddana si khaasa u amarto cid gaara in loo sii samafalo haddii la yidhahdo dadka hadal wanaagsan ku dheh ama dadka u samafal haddana la yidhaahdo waalidiinta si gaara ugu samafal ma diidayaan ma la odhanayaa waalidiinta haddii la yidhi si gaara ugu samafal waxay diidaysaa ixsaankii caamka ahaa bay diidaysaa ka hor imanaysa miyaa la odhanayaa maya isma diidayaan laba shay oo iska hor imanaya ma aha in ixsaankii si caama loo amro haddana si khaasa la yidhahdo cid gaaraa u sii samafala markaa saasoo kale inay nidaarada khaaska iyo nidaarada caamkiina ayna isu diideen oo isma caaridayaanoo iskama hor imanayaan ta kale waa tansiisun calaa bacdi afraadi alcaam bixukmi yuwaafiqu xukma alcaam waxay culammada usuulku yidhaahdaan cid gaara ayaa lagu xusayaa xukun waafaqaya xukunkii caamka kaasina takhsiis ma faa'iideeyo wadac damiira albacdi walasbaaba wa dikra maa waafaqahu min mufradi waxyaalaha aan takhsiiska faa'ideyn waxaa ka mid ah damiirulbacdi loo celiyo markaa lafdi caam ah takhsiis ma faa'iideyna oo kii horaa markaysaa markaa khaas noqonaya ma ah sababu nusuulka ama sababulwuruudkuna takhsiis faa'iidayn maayo marka inaad wax ku khasiisto ka tag alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waata la yidhaahdo wa dikra maa waafaqahu min mufradi yacni xukum xukumkii caamka waafaqayaa in markaa cid yacni markaa gaar ah oo khaas ah lagu xuso xukum xukumkii caamka waafaqsan isaguna takhsiis faa'iidayn maayo oo haddaa sawta la yidhahdo caamkiiyo khaaska waa la ysku khasisaa waxay cilmigu yidhaahdaan culammada usuulku siday isla ogol yihiin caamka iyo khaaska marka laysku khasisaayo waa inay ka dhaxaysaa munaafaa oo labada xukum kala duwan yihiin oo iska hor imanayaan laakiin markay labada xukum iswaafaqsan yihiin caamkiiyo khaaska layskuma khasiso waa tansiisun calaa bacdi afraadi alcaammi wa huwa laa yukhasisu yacnii afraaddii caamka ayaa xukum xukumkii caamka waafaqaya lagu sheegayaa takhsiis ma faa'iideynayo ma keensanaan waa waadix nabi muuse iyo khadir kee khayr badan kee fadli badan ayuhuma afdal ma daliil waa garta waa sidaa loo sheegay weeye nebi muuse iyo nebi khadir waxaa fadli badnaa nebi muuse fadli badnaa bilijmaac culammadao dhan baa isku waafaqsan in nebi muuse ka fadli badnaa yacni nebi khadir marka hore waa la ysku khilaafaynay khadir ma nebi buu ahaa ma rasuul buu ahaa ma weli buu ahaa aan nebi iyo rasuul toonna ahayn aqwaal baa ku sugan laakiin aqwaashaa waxaa ugu xoog badan jamaahiirta culammaduna mareen inuu nebi ilaahay ahaa oo aanu rasuul ahayn ee nebi ahaa haddii la yidhaahdo welibaa buu ahaayoo nebi ma ahayn haddii la yidhaahdo way iska caddahayoo dee cid aan nebi ahayni nebi kama fadli badnaan karto waatuu yidhaahdo abu jacfar altaxaawi nebiyun waaxidun afdalu min jamiici alawliyaa caqiidadiisu ku yidhaahda abu jacfar altaxaawi raximah ullah nebi keliya ayaa awliyada ilaahay ee aan nebiyada ahayn kulligood ka wada fadli badan haddii lagu socdo sida saxiixee jamaahiirta culammadu ku tageen oo ah inuu marka ahaa nebi aan rasuul ahaynna dee nebi muuse wuxuu ahaa nebi ilaahay oo rasuul ilaahayna ah dee risaaladuu dheeraa nebiyada rasuullada ahina waa ka khayr badan yihiin nebiyada aan rasuullada ahayn tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allah xataa qowlka shaadkee culammada qaar ku tageen haddii lagu tago la yidhaahdo rasuulna waaba ahaa khadir sidaa haddii lagu tago qowlkaasi deliil ma lehe marka lafteeda derajada muuse ma gaadhi karo waa muusa ka fadli badan calayhi asalaam waayo muuse waa kariim araxmaan waxaanu ka mid yahay shanta rasuul ee ulilcasmiga abuu ka mid yahay waxaanu ka mid yahay rasuullada dad fara badani raaceen buu ka mid yahay oo ummaddiisu waa badnayd nebiyada ulilcasmiga ah rasuullada ulilcasmiga ahina waa ka khayr badan yihiin rasuullada aan ulilcasmiga ahayn takhsiiska la soo gaar yeelay ululcasmiga oo iyaga la gaar yeelay waxay tilmaamaysaa fadiilada iyo mudnaanshaha ay rasuullada kale ka mudan yihiin ayay tilmaamaysaa fasbir kama sabar ululcasmi min alrusul suuratu shuura iyo suuratu laxzaab labada aayadoo ku kala jira baa shanta rasuulba lagu sheegay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa ka mid weliba nebi muuse wuxuu ahaa kaliimuraxmaan wa kallama allahu muusa takliima allah waa la hadlay muuse takliiman la hadal buu la hadlay saas aawadee waa allah yidhi tilka arusul fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allah ummaddiisuna waa fara badnayd waatii xadiidkii sheegaayey in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam curidat calaya alumam fara'aytu annabiya wa macahu alrahtu walnabiya wa macahu alrajul walrajulaan walnabiya walaysa macahu axad wuxuu sheegay markii dambe higil weyn oo fara badan inuu arkay oo sidii markaa waxa weeye markaa yacni taag oo kale noqday bimacnaa madowga markaysaga saa isu qabsaday madax madow markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam farabadnida ay farabadnaayeen daraaddeed fa danantu annahum ummatii waxaan u maleeyey inay ummaddaydii yihiin markaasaa laygu yidhi haada muusa wa qawmuh waxay ku tusinaysaa ummatu muusaa inay fara badan tahay ku tusinaysaa ilaa nebi maxamed u maleeyey ummaddiisii inay yihiin ummatu muusa marka nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ayaa fadli badnaa oo afdal ahaa calaa kulli xaal qisada markaa khadiir inaan la deliishan karin oo hadda markaysaga cilmu baatin cilmu daahirka khilaafsan loo deliishan karin oo loo cuskan karin oo shareecada nebi maxamed loo khilaafi karin taas yadaa waa soo caddaynay waana waadixinay annaaqid alcaashir shayga tobnaad ee islaamnimada burisaa baynu maantana gelaynaa alcaashiru alicraadu can diin illaahi laa yatacallamuhu walaa yacmalu bih waa jeesiga laga jeesto diinka ilaahay laga jeesto laa yatacallamuhu xaal aanu baranayn uu ka jeesto walaa yacmalu bihi aanu ku camal falayna uu ka jeesto ama yacni jumla muctarida laga dhigo laa yatacallamuhu ma baranaayo walaa yacmalu bihi kuma camal falaayo waxaa la caddaynayaa icraadku nooca uu yahay waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha innaa min almujrimiina muntaqimuun allah wuxuu idhi waman adlamu yaa ka dulmi badan ay laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto minman dukira biaayaati rabbih mid lagu waaniyey aayadaha rabbigii humma acrada canhaa intaa dabeedna aayaadka rabbi ka jeestay innaa min almujrimiina muntaqimuun allah waxau idhi mujrimiinta waa ka argoosanaynaa buu allah yidhi inna min almujrimiina muntaqimuun yacani waa ka argoosanaynaa waa ciqaabaynaa waxaa ka laazimaya in allah ciqaabo halkan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa shayga tobnaad ee islaamnimada lagaga baxo in qofku diinkii ilaahay ka jeesto ou xaalaynba waayo demba ka geli waayo shuldha aysan waayo dan aanu ka gelin rumaynna beeninna icraad taama ama dhammaystiran la yimaado waa shay gaalnimoa oo lagu gaaloobaayo weeye waxaanu u deliishaday aayadda allah u yidhi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi suma acrada canha wejiguu ka deliishanayaana waxay tahay markuu allah yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan waa istifhaam bimacna nafyi ay laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto minman dukira biaayaati rabbihi kii lagu waaniyey aayadaha rabbigii cid ka dulmi badani ma jirto umma acrada canha kadibna ka jeestay iyadoo aayaadkii ay soo gaadheen oo aayaadkii lagu waaniyey oo waanadii maqlay ayuu dhagaha ka furaysto deedna ka jeestay oo rumayn waaye oo raaci waaye oo danka geli waaye cid ka dulmi badani ma jirto waa adlamu daalimiin cid dulmi la timaadiiyo xadgudub waa cidda ugu dulmiga badan cidda adlamu daalimiin ahoo cid dulmi la timaaddo ugu dulmiga badanna waxay noqonayaan cid gaalo ah waayo dulmigiibaa anwaac u qaybsama waa dulmi shirki ah oo gaalnimo ah ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waalkaafiruuna hum addaalimuun gaaladu yagaa daalimiin oo allah yidhi marka dulmigu wuxuu noqdaa dulmu kufrin wuxuu kaloo noqdaa dulmigu dulmu lcabdi nafsah dulmiga qofku dulmiyo naftiisa oo macaasida iyo fisqiga iyo dembiyada uu la imanayo uu naftiisa ku dulmiyo wuxuu kaloo dulmigu noqdaa nooc saddexaad oo dulmulcibaad addoommada dulmiga la dulminaayo oo xuquuqdooda lagu xadgudbaayo waa salaasatu dadka xoolahooda iyo nafahooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda in lagu xadgudbaa waa dulmu alcibaad waa dulmigai addoommada qofku naftiisa inuu macaasida iyo dembiyada ku dulmiyaana waa nooc labaad dulmiga gaalnimada ahina oo cibaadada mawdiceedii inaanu dhigin ee cid kale allah la caabuday ama allah ka gaaloobay iyaduna waa dulmi akbar waa dulmiga weynaanshaha badan wey aayado kalena allah waa ku sheegay wuxuu allah yidhi man acrada canhu fainahu yaxmilu yowma alqiyaamati wisra khaalidiina fiihi wasa'a lahum yowma alqiyaamati ximla yacni ku kastoo dikriga ka jeesta innahu yaxmilu yowma alqiyaamati wisra maalinta qiyaame yacni dembi iyo culays buu xambaaranayaa noocaasi iyaga oo naarta ku waaraya khaalidiina fiihi yacni wisrigaa iyo xambaaradkaa iyo cadaabkaa iyaga oo ku waaraya wa saa'a lahum yowma alqiyaamati ximla waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa aayado mutacadida ku soo arooray mowduuca icraadka icraadku waa laba nooc icraad akbar icraad weynaansho badan oo qofka diinka bilkulliya uga saaraya uga bixinaya iyo icraadun duuna icraad ama icraad asqar iyo icraad markaa ka sokeeya kaas ama icraad yar yacnii ka yar icraadka weynaanshaha badan waa icraadka qofka aan ka saarayn diinta aan ka saarayn laakiin uu ku dambaabayo kufrulicraadka markay culammadu sheegayaan waxay yidhaahdaan sida marka alcallaamat ibnulqayim bay yidhi waa qofku markaa inuu ka jeesto rasuulka sala allahu alayh wasalam oo aanu maqlin rumaynna dhegaysan oo aanu rumayn oo aanu beenin oo aanu ka weli yeelan oo jeclaan oo aanu la colloobin oo necbaan oo aanu u dheg raaricin yacnii icraad dhammaystiran buu ka jeestay waa sida qisada siirada lagu sheego kutubu siyar ay qoraan ee siirada lagu soo wariyey waa sida markaa laga sheego ilmo cabdiyaalil mid ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam daa'if meesha la u tegey wuxuu doonayey in markaa cidi magan geliso si uu dadka u gaadhsiiyo diinka ilaahay saddex ninoo walaalo ah oo ilmo cabdiyaaliin loodhan jiray ilmo cabdiyaaliin loodhan jiray ayaa meesha ka talin jiray markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam la hadlay oo naftiisii u bandhigay u sheegayna wuxuu la socdo oo dadka ugu baaqaayo laba waxay ugu jawaabeen si xun bay nebiga ula hadleen waana beeniyeen weliba waxay ku direen dadka wax magaratad iyo carruurtay ku direen oo yidhahdeen shiida ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la dhaawacay oo la dakhray kii saddexaad isagu wuxuu yidhi anigu wax hadala ku odhan maayo buuri laa ukallimuka abadan weligaa kula hadli maayo wuxuu yidhi haddaad rasuul ilaahay inaad tahaad sheeganaysaa haddaad rasuul ilaahay tahay oo dhab ay tahay inaad rasuul ilaahay tahay oo allah ku soo diray waad ka qadar weyn tahay oo waad ka sharaf badan tahay midaan hadal ku celiyo waa haddaad rasuul ilaahay tahay haddaad beenbeen u sheeganayso rasuulnimada oo aanad rasuul ilaahay ahayn markaana waad ka liidataa oo waad ka xaqiran tahay midaan laba hadlo shakhsi ilaahay ku been abuuranaya haddaad tahay marka wuxuu tilmaamayaa maadaama ayna ii kala caddayn inaad rasuul tahay iyo inaanad ahayn wax hadalaan ku odhanayaaba ma jiro culammadu waxay yidhaahdeen taa uu la yimi ina cabdiyaaliin ou leeyahay wax hadalaba kugu celin maayo kulamana hadlayo wuxuu la yimi icraab jeesi buu la yimi nebiga mana rumayn mana beenin mana jeclaan mana colaadin waa icraad waa jeesi yacni markaa dhammaystiran oo ka jeestay qisada caynkaasa waxaa lagu soo wariyey laba sannadoo kala duwan oo mursal mid walba yahay laba mursal oo kala duwan baa lagu soo wariyey siyarka ibnu hishaam wakhayruhu ay soo warinayaan ha yeeshee asalka xadiidku wuxuu ku sugan yahay saxiixaynku ku sugan yahay saxiixaynka tafsiilka noocaasi kuma sugna xadiiska saxiixaynku wuxuu sheegayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa u bandhigay cala bni cabdiyaaliil ibni cabdikulaal dabeedna nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka doonaayey inaanu markaa ka yeelin ayuu sheegay dabeedna markaa anigoo mahmuum abaan markaysagaa tegey buu yidhi yani markaa dabeedna waxa weeye falam astafiq ila wa ana biqarni sacaalib alxadiia calaa kulli xaal mawduuca ku saabsan kufru icraab waa nooc ka mida noocyada kufriga alcallaamatu ibnulqayim wuxuu odhanayaa anwaacda kufriga waxaa loo qaybiyaa shan shan qaybood baa loo qaybiyaa xagga noocyada marka laga eegayo waa kufru takdiib iyo kufru istikbaar wa ibaa iyo kufru icraad iyo kufru shakin iyo kufru nifaaq waa shan qaybood nooc waxaa la yidhaha kufru takdiib baa la yahay waa kufriga beeninta ku saabsan halka shanta uu qaybiyey culammada qaarkood waxay u qaybiyeen afar qaybood waana sida ibnuljawsi uu tafsiirkiisa ugu qaybiyey waa sida bagawi tafsiirkiisa ugu qaybiyey waa sida marka waxaa zaahir saaxibu zaahir ibnulambaari ugu qaybiyey kitaabkiisa azaahir waxay yidhahdeen waa afar nooc bay yidhahdeen culamada qaarkood lix nooc bay ka dhigeen shanta nooc ee uu sheegay ibnuqayim iyo nooc marka lixaad ay ku dareen oo kufru juxuud ah isagu mawdican marka madaarijka kufru juxuudka iyo takdiibka waa isgudageliyey war siduu u sheegay haddaynu dul marno kufru takdiibka waxaa la yidhaahdaa waa kufriga beeninta ku saabsan aynu ku aragnay aayaadka qur'aanka ah iyadoo aad laynoogu sheegaayo inay markaa waxa weeye rasuulladii beeniyeen ama qowm qowm loo sheegaayo inuu markaa qowmu kada inay beeniyeen yacni rasuulkoodii ay beeniyeen yacni mawaadic cadiid ay ku soo aroortay marka kufru takdiibku waa in la ictiqaadsan yahay rasuulladu inay been sheegayaan marka marka takdiibka iyo beenintu kor iyo kalba ka dhacayso kufru takdiib baa la yidhaahdaa juxuudkiina shiikhu waa gudageliyo wuxuu yidhi haddii kufru takdiib lagu itlaaqo waa asaxaysaa juxuudka waayo waa takdiib billisaan laakiin aayadda waa la kala duway fa innahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun yacni ku beenin maayaanoo qalbiga kaa beenin maayaan laakiin aayaadka ilaahay bay afka ka dafirayaan marka juxuudka waxa weeye waa inkaar bacd alcilmi waa marka la garto dabadeed in la dafiraa la yidhaahdaa marka nooc gaara ayuu noqonayaa juxuudku marka lix nooc baa ka soo baxaya kufru takdiib iyo kufru juxuud labay kala noqonayaan laakiin istilaaxan yacni daahiran wa baatin markuu ka beeninayana takdiib buu ka dhigay marka waxa weeye uu carabka keliya ka beeninayana qalbiga haba ka rumaysnaado ha ka yaqiinsanaadee takdiib buu ku itlaaqay laakiin nusuusta waxaa loogu sheegay juxuud wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa marka halkaa laba nooc baa ka imanaya oo nooca kaleynu ku darray oo markaa juxuud ah kufru juxuud markaa lix nooc bay noqonayaan kufru takdiib oo markuu daahiran wa baatinan ka beeninaayo ay bes ka tahay oo u haysto inuu been sheegayo ciddan beeninaysa ay u haysato rasuulladu inay been sheegayaan sidaa u ictiqaadsan yihiin marka waxaa la yidhahdaa kufru takdiib baa la yidhahdaa oo daahiran wa baatinan bay ka beeninayaan markaa rasuulladii ka beeninayaan yacni ummadihii gaalada gaaladaha rasuulladoodii ka beeninayaan waayahay marka ay garanayaan inuu run sheegayo laakiin afka uu ka dafirayana kufru juxuud baa la yidhaahdaa nooca kale waxa la yaha kufru alibaa walistikbaar waa kufriga cinaadka la yidhaahdo ibaa iyo istikbaarna waa laga cabbiraa waa kufriga ibliis ila ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin halkaasaa laga qaatay kufruulibaa walistikbaar soo ilaahay kuma sifayn inuu ibliis ibaa iyo istikbaar la yimi ila ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin kufru ibaa walistikbaar iyo kufru cinaadna waa isku macne waa yahay waa diidmada la diido yadaan la beeninayn oo iminka ibliis markii sujuudda ilaahay amray dee amarkii ilaahay ma beenin laakiin wuxuu sheegay inaanu yeelayni waanu dhaliilay munaasiban inay ahayn buu tilmaamay ya ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin waanu diidey marka waxaweye juxuud lama imano ma dafirine wuxuu la yimi cinaad iyo madax adayg iba iyo istikbaar buu la yimi marka tasdiiqi waa jiraa laakiin dee waxba u tari maayo maadaamuu cinaad la yimi waayahay nooca kale oo taqsiimka marka laga eego ibnu qayimka saddexaad noqonaya laakiin markaynu juxuud ku darnay ka afraad noqonaya waa kufru icraab waa kufriga jeesiga ku saabsan in laga jeesto weeye aan lana rumayn lana beenin ibnuqayim wuxuu odhanayaa wa ama kufru licraadi an yucrida bisamcihi wa qalbihi can alrasuuli sala allahu aleyh wasalam laa yusadiquhu walaa yukadibuhu walaa yuwaaliihi walaa yucaadiih walaa yusqi ilaa maa ja'a bihi albatta dabeedna qisadii buu keenay ina cabdiyaali waa inuu rasuulka sala allahu alayh wasalam ka jeesto shakhsigu oo maqalkiisa iyo qalbigiisaba kala jeesto aanu dhegaysanin oo aanu rumayn oo aanu beenin oo aanu jeclaan oo aanu necbaan oo la colloobin yacni aanu u dheg raaricin waa jeesi dhammaystiran buu la imanaya kufru icraad weeye nooca kale wuxuu noqonayaa kufru shaki waa kufriga shakiga waa inuu ka shakiyo ayaa markaa la yidhaahdaa oo taraddud kaga sugan yahay ruux hadduu qiyaamada iimaan jaasima iyo ictiqaad go'an ula iman waayo hadduu qofku is yidhaahdo tarow qiyaamuhu ma jiraa mise ma jiro oo dadkama la soo saaraya oo janniya naar ma jirtaa mise ma jirto ou ka shakiyo aanu si jaazimo go'an u rumaynin dee wuxuu noqonayaa kufru shaki buu noqonaya waatuu ilaahay inoo sheegay qaarkood inay yidhaahdeen wamaa adunnu asaacata qaa'ima qiyaamadu inay kacayso dhacayso u malayn maayo dee shakiga noocaasa waa lagu gaaloobayaa milladda laga baxaya waxaa la rabaa yacni shay kasta oo ictiqaad jaazima laynaga rabo si go'an oo jaazima in loo rumeeya la rabaa an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi ictiqaad jaazim ahoo qaatic ah waa in lala yimaadaa way shaki aanu gelin iimaanka haddii kale ma joogo nooca shanaad taqsiimka ibnu qayim waa kufru nifaaq waa kufriga munaafiqnimada marka juxuudkii marka lagu daro isku lix bay noqonayaan munaafiqnimaduna waa maxay munaafiqnimadu waa in gaalnimo la qarsado afkana islaamnimo laga muujisto iyo muuqaalka sare qalbigana gaalnimo lagu qarsado ayaa waxaa la yidhaahdaa nifaaq baa la yidhahda nifaaq ictiqaadi ah ama nifaaq akbar lixdaa nooc baa loo qaybiyaa anwaacda kufriga marka lagu daro nooca juxuudkaynu tilmaannay haddaba mawduucan icraadka aynu joogno maxaa looga jeedaa waxay ku fasireen ahlucilmigu yacnii asalku diinka ku soo gelaayo haddii si dhammaystiran qofku uga jeesto oo rumaynna waayo beeninna waayo wuxuu noqonayaa kufru icraad inuu la yimi asheekh cabdulatiif ibn cabdiraxmaan aalu shaykh raximahum ullah ayaa wuxuu yidhi mar la weydiiyey ida cudima alaslu aladii yadkhulu bihi fi lislaami wa acrada can hada bilkuliyati fahada kufru icraad haddii la waayo asalkii qofku ku soo gelayay diinka haddii la waayo oo si dhammaystiran uga wada jeesto oo rumayna waayo beenina waayo kufru icraad baa la yidhaahdaa waa kufri markaa jeesi yacni markaa ku saabsan waxaana ku sugan aayado qur'aana loo deliishadaa walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waalinsi ayuu soo qaatay wuxuu u jeedaa aayaddu waxay ku saabsan tahay yacni icraadka waa ku saabsan tahay waayo aayadda waxaa kusii sugnayd inkastaanu wada qorin lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kaalancaami bal hum adal ulaa'ika hum alghaafiluun marka kaflada inay ku sugan yihiin ay khaafiliin yihiin oo moog yihiin oo xaqii ka moog yihiin iyo in xaqii aynay ku maqlayn dhegahooda qalbiyadooda aynay ku fahmayn inay ka jeesteen bay ku imanaysa waxaa kaga sii cad aayadaha icraadka ah sida cad u sheegaya waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan damka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa sheikhuna waa soo qaatay asheekh sheekh cabdulatiif marka asalkuu diinka ku soo gelayayba markuu si dhammaystiran uga wada jeesto kufru icraad baa la yidhaahdaa ashaykh sulaymaan ibnu sixmaan isagoo hadalka sheekh cabdulatiif tacliiqinaya wuxuu yidhi fatabayana min kalaami shaykhi ana alinsaana laa yakfuru ila bilicraadi can tacallumi alasli aladii yadkhulu bihi alinsaanu fi lislaami la bitarki alwaajibaati walmustaxabaat waxaa ka caddaatay hadalka shaykha yacni sheekh cabduladiif buu jeedaa cabduladiif ibni cabdiraxmaan ibnu xasan cabdiraxmaan ibnu xasan oo saaxibu fatxi ilmajiida ayaa dhalay isaguna waxau ahaa sheekh caalima ayuu ahaa wuxuu yidhi waxaa ka caddaatay hadalka shiikha bimacnaa cabdulatiif qofku inaanu ku gaaloobayn inuu ka jeesto asalka inuu barto inuu ka jeesto mooyaane asalka diinka inuu barto inuu ka jeesto mooye si kale inaanu icraad ugu gaaloobayn alladii yadkhulu bihi alinsaanu fi lislaam asalkaasoo uu islaamnimada ku soo gelaayo laakiin waajibaadka iyo mustaxabbaadka inuu ka jeesto yacni ma aha midu kufru icraad ay noqonaysa maaha khulaasadu waxay tahay icraadka kufriga ahi waxaynu ku khulaasaynaynaa inay soo gudagelayaan icraadun cama huwa min arkaani aliimaani billaahi alatii hiya aslu liimaan mislu licraadi can aliimaani bilyowmi alaakhiri aw icraadu can ruknin aakhara min arkaan aliimaani wakada kulu maa yakunu tarkuhu kufran yakunu alicraadu canhu kufraa bikhilaafi alicraadi can baqiyati alwaajibaati walmustaxabbaat famasala low acrada can alzakaati walxaji falaa yakunu min qabiili kufri alicraad waxaynu nidhi wa mima yadkhulu fi alicraadi alkufriy icraadka kufriga waxaa soo gudagelaya ama daabitkeedu waxa weeye daabit alicraad alkufriyi icraadun cama huwa min arkaan aliimaani billaah arkaan liimaanka sida aliimaan billaah ama icraadka laga jeesto yowmul in la rumeeyo ama arkaanta kale iimaanka rukni ka mida in la rumeeyo laga jeesto waxay noqonaysaa icraadkii kufrigaha bay noqonaysaa wa shay kasta oo tegista laga taga ay gaalnimo tahay jeesiga laga jeesto ee la danayn waayo yacni markaa ictiqaadan wa camalan yacni la danayn waayo noocu doonaba ha noqdee wuxuu noqonayaa gaalnimu noqonayaa waa kufru icraab laakiin waajibaadka kale jeesiga laga jeestaa iyadu waxay noqonaysaa yacni icraadkii kufriga ahayd noqon mayso oo qofku hadduu ka jeesto zakada ama xajka yani uu la iman waayo yani lama odhanaayo kufrulicraad buu ku jiraa la odhan maayo wakada mustaxabaadka hadduu ka jeesto iyadana saas si laeg markaa lama odhanaayo marka ciraadka yani waxa weeyaan kufriga ah waa sheegnay asheekh saalix fawsaan wuxuu yidhi alicraadu ida kana can tacallumi usuuli اddiini wاlcaqiidati fahada naaqidun min nawaaqid اlislaam jeesigu hadduu markaa yahay in laga jeestay barashada usuusha diinta iyo caqiidada in la barto haddii laga jeesto waxay noqonaysaa wax islaamnimada burina ama tafaasiisha diinta in laga jeesto iyo axkaamta tafaasiisheeda wahsi laga wahsanayo daraaddeed iyo inaan loo faaruqin yacni waxay noqonaysaa iyadu macsiyo laakiin ma noqonayso wax islaamnimada burinaaya waama ida kana licraadu can tacalumi tafaasiil اdiini wa tafaasiil اaxkaami bisababi اlkasali wacadami tafaruqi lidalika fahuwa macsiya walaa yucaddu naaqidan min nawaaqid اlislaam wa ama usuulu اddiini walatii laa yastaqiimu diinu اlcabdi ila biha faman acrada can tacalumiha zuhdan fiiha fainahu yantaqidu islaamuh usuusha diintae qofka addoonka diinkiisu aanu hagaagayn oo aanu markaa asaxaynin inuu iyaga la yimaado mooyaane ka barashadeeda ka jeestaa yacnii nicitaanu iska nacay ama ka saahiday daraaddeed islaamnimadiisu waa buraysaa wa ama alumuuru altafsiiliyatu wa axkaamu almucaamalaati kama sabaqa fadalika fardu kifaaya hadalkaa wuxuu ku odhanayaa yacni markaa duruusun fii sharxi nawaaqid alislaam majmuuca shuruuxdiisa caqiidada raqam ahaan wuxuu kaga dhacayaa mujalladka saddexiyo tobnaad safxadda boqoliyo lixyo lixdan duruusu yacni markaa fii sharxi nawaaqidna yacni boqoliyo sagaashan iyo laba meelahaas inay ahayd baan filaya wuxuu fasiray cibaarada uu sheikhu uhi laa yatacallamuhu walaa yacmalu bihi saalix fawsaan baa fasiraya asheekh saalix fawsaan waxauu yidhi laa yatacallamuhu ay laa yatacallamu diinahu ragbatan canhu laa kasalan aw cadama qudrah yacni ma baranaayo waxaa loo jeedaa diinkiisa ma baranayo necbaasho uu iska necbaaday marka aawadeed baanu u baranayn ee wahsi iyo inuu awoodi waayey inuu u baran waaye maaha wa haadaa yakfur ama yukafir ka sidaa la yimina waa gaaloobayaa ama haadaa arrinkaa markaa jeesiga caynkaasa waxbuu gaalaysiinaya yukafir la yidhaahdo wa haadaa yakfur baa quman yani si fiican oo ansab yani siyaaqow ah wa hada yakfuru liannahu laa yuriidu diin kaasi waa gaaloobaya waayo diinkii ma doonaayo faida acrada can tacallumihi kafar liannahu low kaana lahu fi diini raghbatun latacallamah hadduu diinka wax jacayla u qabo wuu baran lahaa marka marba hadduu baran waayey waxay noqonaysaa inuu ku gaaloobayay noqonaysa sheikhu waxau raximah ullah walaa farqa fii jamiici hadihi alnawaaqidi bayna alhaazili waaljaaddi waalkhaa'ifi ila almukrah walaa farqa wax farqi uma dhexeeyo fii jamiici hadihi alnawaaqid waxyaalaha islaaminimada burinaya dhammaantood bayna alhaazili kii waxa weeye kaftamayey iyo waljaaddi kii dhabta ay ka ahayd iyo walkhaa'ifi kii baqaayey farqi kuma kala laha oo bimacnaa shayga islaamnimada buriya hadduu cayaayir iyo kaftan ula yimaado iyo hadday dhab ka tahay iyo haddii uu baqaayo baqdini ku kallifto farqi ma kale leh ee mar walba waa ku gaaloobaya ila almukrah marka laga reebo ka la dirqiyey marka laga reebo ka la dirqiyey isaga shuruudda ikraahu hadday dhammaystiran tahay cudri bay u noqonaysa laakiin shuruud baa ikraahii ku xidhan wa kulluha min acdami maa yakuunu khatara wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahullah mawduuca ku saabsan ashyaada islaamnimada burinaysa sida uu qofka kula yimaadaa inayna farqi kala lahayn hadday kaftan tahay iyo hadday dhabka tahay shayga gaalnimada haddii cayaayir iyo kaftan loola yimaado waa lagu gaaloobayaa ma aha dhab igama ahoo yacnii markaa lay qori maayo markaa inuu qofku yidhaahdo ma aha yacnii waxa markaa uu kaftan ula yimaado waa loo qorayaa axkaamta kalabaad aragtay salaasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun axkaamta haddii la eego talaaqa iyo cataaqa iyo ashyaada noocaas oo kale ah yacni kaftankooda iyo dhabtoodaba dhab baa laga dhigay waataa xadiiska lagu soo wariyey in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaasun jidduhunna jiddun saddex dhabtoodu waa dhab salaasun jidduhunna jiddun saddex dhabtood waa dhab wa hasluhunna jiddun kaftankooduna waa dhab weeye yacni dhab iyo dhayal wixii loo yidhaahdaba xukunku waa isku mid annikaaxu waalcataaqu waatalaaq waa guurka iyo furitaanka iyo xoraynta hadduu markaas si kaftana u yidhaahdo waan ku furay oo u yidhahdo niyad igama ahayn oo iska ciyaarayey furitaankii ma ka baaqanaysaa maya kama baaqanayse waa furmaysa ama kaftan ha loo yidhaahdo ama dhab ha loo yidhaahdee haddii lagu dhawaaqo talaaqa mar layba waa ku furmaysaa qofkii dumar ahay wakadaa si cayaayara hadduu yidhaahdo inantayda heblaayaan kuu guuriyey yaa oo isaguna qabuulkii sidii ku rido markhaatiyada inay la joogaan hadda waa cayaayarayaan waxay noqonaysaa nikaax markaa rasmiyay noqonaysaa guur bay noqonaysaa yacnii haddii kaftan loo yidhaahdo iyo haddii dhab loo yidhaahdo xukunku ma kala bedella xoraynta waa saa si leeg hadduu addoonkiisi yidhaahdo si cayaayara waan xoreeyey iyo hadduu dhab u yidhaahdo farqi ma kala leh haakada baabka kufriga marka laga hadlayana waa saas i shayga gaalnimadaa haddii loo yidhaahdo si cayaayira iyo si kaftana haddii loo yidhaahdo iyo si dhaba haddii loo yidhaahdo farqi ma kale salaasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun sida loo yidhi ayaa kufrigana yacni markaa kaftankiisu uu gaalnimo u yahay haddii kufri haddii shay gaalnimoa lagu kaftamo waxay noqonaysaa gaalnimo waana bilijmaac inay gaalnimo tahay alqaadi abubakr ibn alcarabi wuxuu odhanayaa faina alhazla bilkufri kufrun laa khilaafa fiihi bayna alumma kaftanka kufri lagu kaftamaa shay gaalnimo ah haddii lagu kaftamo waa gaalnimo waa diinka bax oo milladdii iyo diinkii waa laga baxaya kaftan iyo cayaayir buu hadda ku yidhi hadalka hadalkuna waa gaalnimo waxaan lagu kaftamin baa jira dee diinku wuxuu mudan yahay yacni tacdiim iyo weynayn allah waa in la weyneeyaa iimaankii de waxa u asala weynaynta allah la weynaynaayo marka in la fudaydsadoo lagu kaftamo oo la cayaayir iyo kaftan marka laga dhigto iyo weynayntu laba shay oo iswaafaqaya ma aha wuxuu odhanayaa alqaadi abubakar bn carabi laa khilaafa fiihi bayna alumma ummadda dhexdooda wax khilaafi arrinkaa kuma sugnaa waa laisku waafaqsan yahay in badanoo kutubta xanafiyada ka midii waxay qorayaan ibnu nujaymna baxruraa'iqa uu ku sheegay culamo badan oo kaleo xanafiye ayna ay sheegeen waalxaasilu anna man takallama bikalimati alkufri haazilan kafara cinda alkulli walaa ctibaara biictiqaadih xaasilku waxaa weeye kii gaalnimo ku hadla kelmadda gaalnimada isagoo kaftamaya ku hadla dhammaan culammada agtooda wuxuu noqonayaa gaal kafara cinda alkulli caqiidadiisii ee uu ictiqaadsanaayo caqiide ayaa jirtay jaazima oo uu haystay waxba u tari mayso oo ictibaarna ma leh waayo dee kufrigan uu ku kaftamay ee dheeldheelka u yidhi baa burinaya waxaanu tilmaamay kafara cinda alkulli waxay culammada usuuliyiintu sheegeen xataa erayga gaalnimada qofka ku hadla oo yidhaahda macno kalean uga qasdaayo uga jeeday inaan laga aqbalayn waxaa odhanaya abulmacaali aljuwayni imaamu alxaramayn man rataqa bikalimati alkufri e, kafara daahiran wa baatinan wa in abmara tawriyatan culammada usuuliyiintu waxay yidhahdeen buu odhanaya ruuxa ku dhawaaqa kelmadda gaalnimada oo dabeedna qarsada macno kale iyo inuu niyoonayo uga jeedo tawriyadu waa maxay macnaha dadka ay u fahmayaan mooyaane macno kale inuu uga qasdaayaa tawriye la yidhaahdaa kor iyo kalba waa gaaloobayaa hadda la odhan maayo daahiran buu gaaloobayaaye waxa suuragala baatinka inuu muumin yahay la odhan maayo abadan waxaa la odhanayaa kafara daahiran wa baatinan kor iyo kalba waa gaaloobaya kor iyo kalba waa gaaloobaya macnaha kale uu leeyahay waa uga qasdayey waxba u tari mayso waxay u taraysaa ma jirto hadalkaa hadal la mida ayaa ibnu salax ku soo naqlinaya sharxu mushkil ilwasiit uu leeyahay usuuliyiintu waxay yidhaahdeen anna man talafada bikalimatin sariixatin fi lkufri wa zacama annahu wara wa nawaa biha ma laysa bikufrin fa innahu yakfuru daahiran wa baatinan culammada usuuliyiintu waxay sheegeen ruuxa ku dhawaaqa kelmad gaalnimo ku cad oo haddana sheegta inuu tawriye uga jeeday macno kale uga qasdaayo macnahaa niyeeyey macnihii dadku u fahmayeen macno aan ahayn macnihii daahirka ka ahaa cibaarada ka muuqday macno aan ahaynin inuu uga jeeday buu sheegtay laga aqbali maayo macnaha uu leeyahay waa niyeeyena macno gaalnimo a maaha laakiin qariino caddaynaysa hadalka lama socoto lagama aqbalayo fa innahu yakfuru daahiran wa baatinan kor iyo kalba waa gaaloobaya alfakhru raazi waxa uu yidhi aayaddan istihzaaga ee suuratu tawba markuu sheegaya axkaam baa laga qaadanaya alxukmu alawalu ana alistihzaa biddiini kayfa kaana yakuunu kufran billaah yacnii istihzaaga diinka lagu dheeldheelaa wuxuu noqonayaa gaalnimo allah laga gaaloobay taasina waxay tahay wadalika ana alistihzaa yadullu cala alistikfaafi walcumdat alkubra fi liimaani tacdiim allahi tacala biaqsa alimkaani waljamcu baynahuma muxaalun marka istihzaa oo istikfaaf sheegaysa iyo weynaynta ilaahay la weynaynayo iimaan koobsanayo ma kulmi karaan axkaamta uu sheegay waxaa ka mid ah alxukm ahaalis yadullu calaa anna qowlahum aladii sadara minhum kufrun fi lxaqiiqa wain kaanuu munaafiqiina min qablu wa anna alkufra yumkinu an yatajadada min alkaafiri xaalan fa xaalan waa cibaaro markaysa markaa waadixinaysa mawduuca yacnii nimanka ilaahay ka qisooday qul abillaahi wa aayaatii warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum yacnii culammada qaar waxay leeyihiin munaafiqiin bay ahaan jireen qaarna waxay leeyihiin maye mu'miniin bay ahaan jireen hadalkan ay ku gaaloobeen qad kafartum bacda iimaanikum maxaa looga jeedaa laba qowl baa ku jira bacda iimaanikum iimaankaa daahirsateene muujisateen dabadeed baa gaalowdeen oo gaalnima idinka daahirtay oo iimaankan waxaa laga tilmaamayaa munaafiqiin bay ahayn oo gaalnimo waa ee muujisadkay iimaanka muujisanayeen idhaarkii iimaanka la sheegayaan mise waa iimaan xukmi ah mise waa iimaan xaqiiqi ah ee eraygan bay ku gaaloobeen laba qowl baa ku sugan masalada tii lagu socdaba aayaddu waxay deliil u tahay dheeldheelka ilaahay aayaadkiisa ama rasuulkiisa ama allah lagu dheeldheelaa ama axkaamta sharciga lagu dheeldheelaa inay gaalnimo tahay tii lagu socdoba oo garanay haddii la yidhahdo iimaankani iimaan dhabuu ahaa waana sida ka daahira aayadda ee qad kafartum bacda iimaanikum inayna munaafiqiin markii hore ahayne ay ku gaaloobeen eraygane mu'miniin dhaba ay ahaayeen markii hore baa saxan laakiin qowlka kalena waa jiraa laakiin xataa haddii qowlka kale lagu socdo aayaddu xujo waxay mar layba u tahay dheeldheelka allah lagu dheeldheelo ama rasuulkiisa lagu dheeldheelo ama aayaadka qur'aanka lagu dheeldheelaa inay gaalnimo tahay mar layba daliil u tahay waa waadix marka la yidhaha iimaankan iimaan dhabuu ahaa inay daliil u tahay markaa waa waadix marka kale say daliil ugu tahay marka kale waxay daliil ugu tahay yacnii hadalkan baa la xukumay ka soo baxay inuu gaalnimo xaqiiqatan yahay bisarfi nadar ama munaafiqiin ha ama yanay ahaan waxaana laga qaadanayaa eraygan inuu yahay wax lagu gaaloobaayo wa ana alkufra yumkinu an yatajadada min alkaafiri xaalan fa xaalan inay gaalnimadu cusboonaan karto bimacnaa waxa weeye marba shay la odhan karo shayganna waa ku sii gaaloobay yacani waxa weeye shaygii inuu gaalnimo yahay xataa haddaan nifaaq wehelin daliil baa markaa ugu sugan wa anna alkufra yumkinu an yatajadada min alkaafiri xaalan fa xaalan calaa kulli xaal culammadu waxay mar layba daliil bay aayaddu u tahay baa la yidhahdeen marka hasliga ama dheeldheelka kufri lagu dheeldheelaa qofkii markaa kama badbaadinayso yacni kufriga ka badbaadin mayso hadda maaragta marka farqi ma kala lahaa siduu gaalnimada kula yimi mukrahun baa laga reebayaa khaa'ifkii xataa sheikhu waa ku daray kii baqaayey hadduu baqdin gaalnimada ula yimi waxaa loo kala qaadayaa un miyaa la ikraaho la dirqiyey mise lama dirqin mar haddii aan ikraaha jirin shuruuddiisii dhammaystirtay oo la dirqiyey aynay jirin xataa wain kaana khaa'ifan yakfur waayo aayadda maxaa laga soo reebay ka mukraha keliya laga soo reebay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha ila alkhaa'ifa lama odhan ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan ila alkhaa'if lama odhan khaa'if iyo mukrahna waxa labada caamsan khaa'if mukrah wa akhasu min alkhaa'if marka mar haddii mukraha keliya la soo reebay wixii kale waxay ku hadhayaan walow ha baqayo baqdini ha ka keentee ikraah muctabari mar haddaan u jirin oo shuruuddiisii dhammaystirtay gaalada waciidka iyo goodiga loo sheegay ayuu ku hadhaya saas aaweed buu sheekhu yihi walaa farqa fii jamiici hadihi alnawaaqidi bayna alhaazili waaljaaddi waalkhaa'ifi ila almukrah yacni waa dhammaystiri doonnaa insha allahu tacaala shuruudaha ikraaha iyo ashyaa ku sii yaro tacalluqda innu sheegnayn u baahanayna marka dersiga dambe ayaynu insha allahu tacaala yacni ku khatimi doonnaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atub ilayk